اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii sideedaad kitaabkeenna aynu ku soo dhex jirnay fatxuraxiim araxmaan ama laamiyat ibnu wardi oo kitaabta raqaa'iq ama zuhdiyaadka ka mida darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa beytka lixdan iyo saddexaad qasir ilaamala fi dunya tafuus fadaliilu lcaqli taqsiiru lamal qasir ilaamaala hididiilooyinka iska gaabi fi dunyaa tafuus waad liibaani fa daliilu daliilulcaqli caqliga astaantiis iyo daliilkiisu taqsiiru lamal weeye taasaa lagu gartaa wey nin baa wuxu kharajtu min addunyaa waqaamat qiyaamatii qadata aqalan xaamiluna janaasatii وعجل لي حفر قبري وسيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي كأنهم لم يعرفوا قاض صورتي غدتا أتى يومي علي وساعتي الله أكبر wuxuu yidhi kharajtu waan baxay min addunyaa adduunyada walxaal qaamat qiyaamatii qiyaamahayga buu dhacay hadaata aqala alxaamiluuna janaazati waa maalintay wuxuu yidhi layla dhaqaaqee dhabarka lay saaray ee laxashkii aan saarnaa dhabarka la ii saar wa cajala waa degdega ahli xubra qabri war qabriga qoda war qabriga qoda war qabrigaa loo diray war hebel istaaga war qabriga qoda waryaa wa sayaru way socodsiiyeen buuhi khuruujii khuruuj bixitaankayga guriga layga saaray wa tacjiili ilayhi karaam yacnii gurigaygii asalkaha ah baa la ii wadaa buui lam yacrifuu qaada suurati qaadu suurati waxaad moodaa buui weligay inaysan hataa ay garanayn ha dharka ka siiba dhaqa xidhxidha maradii caddeed aawe sida nacnacow xidha hadaata ataa yowmii calaya wa saacta waa maalintu maalintaydu ay timid saacadayda dhabtayna ay timid markaydaaw aroortaaseed aroorta la qaaday markaasaa nin kalena wuxuu leeyahay waa marka laga hadlaya qasrul aamaal idiidilana iska yarayo aad baa looga waaniyaa waa adduunyada oo hawadaada aadan raacinin aakhiray ku ilowsiin baashu waa balaayo wuxuu yidhi asaguna mali marartu cala alqubuuri musalliman khabraa xabiibii falam yarudda jawaabii axabiibu man laka laa tujiibu munaadiyan amalalta bacdii khullata alasxaabi qabuurii buu soo boqday mali marartu cala alqubuuri musalliman khabraa xabiibii falam yarudda jawaabii أحبيب ما لك لا تجيب مناديا أمللت بعدي خلة الأسحب maalin maxaa ii shegnado marartu waxaan soo maray cala alqubuuri quburaha musliman anoo iska soo salaamayo u soo ducaynay qabra alxabiib aan soo maray falam yuradda jawaabi war salaamu calaykum hebelow baan idhi buui waaba ii jawaabi waayo buui waxaan idhi buuri axabiibu maa laka laa tujiibu munaadiyan war saaxiib maxaa kugu dhacayo ninkaan nio maxaa kugu dhacay maad ila hadashid maxaad iigu jawaabi laadaha amalalta bacdi maad iga noogtay oo maad i nacday oo ma iska tuurtay khullatal asxaabi saaxiibtinimada dharkeedii ma iska siibtay qabri qof joogo oo jawaab laga sugayo ma jiree innaka laa tusmixu almawta walaa tusmixu suma weeye waxaa laga hadlayaa waxa weeye yacnihii adduunyada say tahay iyo waxaasaa lagaa jilcinaya waa lagu jilcinaya waa lagu bafdhabaya wuu jawaabay marka wuxuu ihi war dhegaysa waryaa hoy qaala alxabiibu wa kayfa lii bijawaabikum wa ana rahiinu janaadilihim wa turaabi akala turaabu maxaasinii fanasiitukum wa xujibtu can ali wa can asxaabi وتمزقت تلك الجلود سفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي watasaaqada tilka alanaamilu min yadi ma kaana axsanahaa ma kaana axsanaha likhadi kitaabi watasaaqada tilka thanaayaa luluan ma kaana axsanaha liraddi jawaabi watasaaqada tilka alcuyuuni cala atharaa yaa taalamaa nadarat bihim axbaabi wadhegaysoniyo faatafa bi haatifan min jaanib alqabr waxba igala hadlay buui qabriga agtiisa aanan arkayn wuxuu yidhi buu idhi qaala alxabiibu wa kayfa lii bijawaabikum san idinku jawaaba saaxiibo saaxiibo ma jawaabaayo eegba wa ana anigu rahiinu murtahin baana midan rihaantay janaadiri janaadirin wa turaabin ciid iyo dhagax iyo adduun baa dusha iga saarteenba akala turaabu maxaasinii fanasiidkum waxaan lahaayee qurux badnaa wuxuu yidhi waa baabah meesha ma wa xujibtu can ahli wacan asxaabi ehel iyo qaraabo waxaan lahaa saaxiibiya cid walbaba waa layga awday buuhi agtooda ma joogo wa tamasaqa tilka aljuluudu safaa'ixa jidhkii oo dhanna waa baabay oo aboor baa cunay buuhi lafaha soo hadhay yaa daalamaa labisad raqiicada maxay dhar qurux badan ku xaragootay xidhatay buu dharkaa maanta baabbahe ciiddu cuntay wa tasaaqadat waxaa dhacday tilka alanaamilu min yaddi farahad ogeydiiyo ciddiyihii gamxihii quruxda badnaana way daateen bu maa kaana axsanahaa likhadi kitaab allah maxaa ka khatarsanaa bui markay wax qorayaan markay saa waxu qorayaan waxay khadka diyaarin jireen bur far qurux badan bay qori jireen hadda ma jiraan bur way baabeen watasaaqada tilka alcuyuunu calaa tana indhahaad ogeydna ma qor bay noqdeen lafa ma qora buur yaa taalamaa nadarat bihim axbaabi allah maxay weligood buui dad ay ku faraxsan yihiin ay eegeen bur wixii ma jiruur adeero waa tegey khalaas waxaas wuxuu idhahdaa lagu dhahaa ku kale wuxuu idhi waxaasoo dhan waa lagu jilcine muxuu yidhi asna ataytu alqubuura fanaadaytuha faayna almucadabu walmuxtaqaru waayna almudillu bisuldaanihi waayna alcasiizu idaa ma iftakhara lqubuura qubuurihii baan tegin fanaadaytuha markaasaan ka dhawaaq fa ayna almucadamu kii la weynayn jira aawe walmuxtaqaru kii la yasi jira aawe wa ayna almudilu kii la dulaysan jira aawe wa ayna almudilu dheh bisuldaanihii madaxtinimadiisa kii loo dulaystay aawe ee asaga dhanba aad moodaysay aakhiriya adduunba kursigaa un inay u tahay oo dadka ku layn oo ummadda ku baabin oo ku dulmin oo ku xayn wa ayna alcasiizu kii ciziga iyo sharafta isu nisbayn jira aawe idamaftakarma reebelbaan kanaanaay alloo kor islaha aawe maafi kulligood way dhinteen buuri wax ka nool ma jiro almowtu laabudda minhu fastacidda lahu ina alabiiba bidikri almowti mashquul soo ma jeed wuxuu ku soo gabagabeeyey almowtu geeridu laabudda lahu laabudda minhu fastacidda lahu waru diyaargalow geeri waatay ku soo martay kolley iyo ina allabiiba soo ma aha bidikri almowti mashquulu dikru labiibka qofka labiibka caqliga badan waa qofka mar walba dikriga mowtka iyo geerida ku xusuusan wad fakayfa yalhu bicayshin aw yaladu bihi aw yaladu bihi sidee buu qofku noolal iyo adduun iyo shahwo ugu raaxaysan karaa yacnii maaragtay aw yaladu bihi min aturaabu calaa khaddihi macjuulu asagoo dhammanka loo dhigayo meeshaad taqaanay markaa iyadaawod ina man duulduulkaasoo yadlubu qaala naadimu raximahu llahu tacaala ina man duulduulkaasoo yadlubu dalbayo humaagaba almowtu geeridu ay dalbayso calaa khiratin maca khiratin kada micigeedna ay ku dalbayso minu xaggiisa ay ku kadinaysoy u sheegi maysay neele markiiba afweyntay ku dhufane jadiirun wuxuu ku habboon yahay oo munaasab u ah bilwajali cabsi ina man shakhsi yadlubu uu dalbayo humaagaba almowtu geeridu calaa khiratin maca khiratin jadiirun wuxuu ku habboon yahay bilwajal inuu cabsado caqligu saasuu sheegaya war qofkay geeri ay gabanayso u gabanayso ina rabbaka la bilmirsaad soo maaha oo cagta cagta ay u saarayso oy rabtay inay disho ayadoon u sheegin wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu gadan wamaa tadri nafsun baayo ardan tamuud soo maaha low calimat ilbahaa'imu maa taclamuuna min almowt maa akaltu minha laxman samiinan abada xooluhu hadday ogaan lahaayeen Eh, sakaraatulmowtkiiyo waxa ku dhex jira iyo dhibaatada iyo hawlka laga marayo xoolaha hilib maydaa ka cunteenoo neef fulamada cunteen bal sababto waa ah maxay walbahaarba waa la caatoobi lahaaba maxaad hilib ka cuni marka hilibba maadaa ka cunteenba marka qofay geeridu gaadayso sikadaa rabta inay ku qabato qofkaa waxaa ku habboon ama sida saxdaa ah, inuu boqo oo cabsada marka iyadaa wey waroy cabsa markaa iyadaa wey eh. waa yahay qib booqo ittaqi illaaha waqasir ilamala war ilaahay ka cabso iska yara hididiilada warda ku qanac min risqin bimahmaa xasala laysa fi ddunyaa khuluudun lilmala ina man yatlubuhu almowtu calaa giratin minhu jadiirun bilwajali soo saa maaha ittaqi illaaha waqasir lamala وارض من رزق بمهما حصل ليس في الدنيا خلود للملا إن من يطلبه الموت على على غرة منه جدير بالوجال غرة منه جدير بالوجال غرة منه جدير بالوجال itaqi llaaha waqasir lamala warda min risqin bima waa xasala laysa fi dunya khuluudun lilmala ina man yatlubu lmowta calaa khirati minhu jadiirun bilwaja waxba ku abboonba inuu cabsado hibba oo qabuu ku yirig lii xayaatiga nooloshaada intaad nooshahay wazur ziyaaro hibanna kabo hib maqnow markaa iyadaa wey hib maqnow hib mid maqan ahaw wazur booqo idaa zurta haddaad booqatid axadan axad hibban maqnaanshay aad maqnayd ka booqo fazid waad ziyaasan cindahu agtisa xubban faman duulkii akhara badiya attardaada soo noqnoqoshada qartaagnida iyo agtaagnida hee adnaahu yacnihii maarata waxay dhexal siisaa almalal noogitaan iyo nacitaan la naco laga nooga marka ayadaa wey beydkan sheekhu raximahu ullahu tacaala wuxuu ku caddaynayaa hib macnaheedu waa maxay ictazil innaasa dadka ka dheero walaa tukhaalidhum ha dhex gelin weligaa dadka maktabaddaad yartawn geeskaa iska yar fadhi markaad faraaqashid hadhow masaajidka iska yargal shaqadaada iyo camalkaaga qabso fadhi ku diriradayo meela fadhigayo kii xanuunsanaya hebel baa xanuunsan bababaa tartiib istartiibi aayar qunyar socod ib wazur hibban buu ku leeyahay dadka markaad soo booqanaysidna maqnaansho aad ka maqnaydoo ku xiisaynaya usoo soo booqo wuu ku jeclaan allah hebel baa maanta isoo booqday wel maanta maxaa laguu sheegay laa ilaha illa allah walaal waan faraxsanay maanta waa isoo booqtu dhahaya faman aktara tardaada soo maaha galabtee nin baa waxaa layihi reer muduga wuxuu soo maray baa layidhi labadii habeenimo xaafad horteed albaabka mukuu garaacay dhowdhowdhowdhow war waa maxay taa laga fura warse wuxuu jiraa waa maxay waa labadii habeennimee meeshaan marayo salaanta inala dhaafi waayo buuri waxba dhib ma jira iska seexda soo ma jeedid marka waxa weeye faman duulka aktara badiya atardaada soo noqnoqodka maktabadda maalintii toban jeer haddaa daaqad soo istag salaamu calaykum war muxuu nigan waalanaya maanta dhanuun war maxaad rabtaa waanku salaama wax yar waalano yar khafiifo madax madax fil qaba unbaa lagu arkay adnaahu waxay dhaxal siisaa almalalu yacni waa wax xaqa ah weeye marka si loo feeriyo xadiid baa lasoo guriyaa waqad qaala nabi sal slam wa kaana bar idaa zuurta alxabiiba zurhu wa kaana wuxuu ahaa baran idaa zurta markaad ziyaaratad alxabiiba xabiibkaaga fa zuru ziyaara kiban maqnaanshe kadib yacnii qofka ha ku noqnoqonin oo ha qartaagnaanin oo ha dhibin markaa iyadaa wey calayka biiqbaabi ziyaarati innahaa idaa ka doorta saarad ilaal hajri maslaka alam tara ana alkayda yusamu daa'iman wayusalu bilaydihi idaa huwa amsaka calayka wuxuu idhi biiqbaabi ziyaarati maqnaansho ziyaaradeed xaggeed ka ahaw innahaa iyada idaa katarat haddaad badisid soomaha ziyaaradii saarat ilaalhajri maslaka marka dambe waa lagaa carari oo waa lagaa kala dhuuman alam tara miyaadan arkayna anna alkayda roobka yus'amu daa'iman hadduu afar iyo labaatanka saac da'o oo uu qaadi waayo maxal allaahuma ajcal xawaalaynaa walaa calaynaa baaldhihi ilaahay ou naga qaad roobkan ilaahay baaldhihi meelaha ilaah ku wareeji wa yus'alu waa la weydiistaa bilaydi gacmaha idaa huwa amsaka hadduu di'i waayana maxaa la yidhaahdaa ilaahu roobna sii waa la xiiseeyaa soo maaha galabta maasha allah baa inaga dhammaatay galabta xoogaa yaree candhaqoystahayd ee noo degtay tixtiixa ahayd soo idinkii intaan arkay yacnii maaragtay ina almuslima idaa caada markuu booqdo akhaahu walaalkii lam yazal fii xadiiqati aljannati xataa yarjica taana hadda way jirtaa ee soo booqo booqashadaha badan baa lagu leeyahaye booqashadu waaba waajiba marka ayadaa way mararka qaar waayahay malag baa wuxuu ku leeyahay man caada mariidan ow zaara akhan qofka mariid soo booqda ama walaal uu leeyahay naadaa munaadin malag baa dhawaaqaya wuxuu leeyahay andibta wa taaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila socodkaaga iyo meeshaa tagtay iyo waxaasoo dhan markaa iyadaa wey xaqu lciyaadati yowmun bacda yowmayn wa laxdatun mila laxdi alcayni bilcayni maa aragtay marka iska ilaali weligaa iyo allaha idaa laqiita haddaad la kulantid caliilan mid xanuunsanaya faqcud ladayhi qaliilan agtiisa xoogaa yar fadhiisa haddaad soo booqatid idaa laqiita caliilan faqcud ladayhi qaliilan walaa tudaawil calayhi waqul maqaalan jamiilan waqum bifadlika canhu takun xakiiman nabiila idaa laqiita haddaad u tegtid caliilan mid xanuunsanaya faqcud ladayhi qaliilan xoogaa yar ag fadhiiso walaa tudawil calayhi ha ku dheeraynin la joogitaanka kada hee sheeko iyo moobel ha ku dulqabsan wa qul waxaa tidhahdaa maqaalan jamiilan eray qurux badan u dheh ilaahay wuu ku caafin waad ka kici faybaad noqon ka yaabin dhiban maysid a ah. wa qum waxaa tidhahdaa bifadlika canhu yacni maarata bifadlika canhu takun xakiima nabiilan alla ninka soo booqdayoo weliga qofka wanaagsan ima soo booqan buu kudhihi khud qaba buu ku yidhi bixaddi sayfi jihaadka ka qayb galoo dee waxa weeye adduunkiiyo muslimiinta iyo ummadda islaamkaa difaac buu ku yidhi fulay haadkadheeroo deerarahoo waxa weeye maaragtay futafalaqla ha noqonine si fiican u difaac buu kuyidhi islaamka hud qaadla buu kuyidhi bixaddi sayfi sayfta afkeeda qabso watrug ka tag oo tuur tuur weeye himdahu galkana iska tur ragga carabta mubaarasa marku baxayaa an innii alqaytu hamda sayf udhihi jiray yacnii waa ku talagalayaa inuu dhimanayo iyo inuu noolaanayo himdahu galkeedana iskaga tag wactabir ku cibro qaado fadl alfataa qofka dhugta leh ee caqligale ama dhallinyarada ama waxgalkaa fadligiisu duuna alxulali waa yacnihii isqurxinta sokade yacnihii isku joogye iyo isqurqurxin iyo waxaa iyo maartay ka soka weye markaidaa wey haahey wactabir fiiri buu ku yidhi fadla alfataa qofka dhallinyaradaha wanaaggiisu duuna alxulali dhar laguma qiimeeyo qofka iyo labis iyo isqanqadhoofin yaa xarago xusigu turfaanoo fariga jebi waxaas waxba maaha markaa iyadaa wey khud qaado bicadi watrug qimdahu wactabir fadla alxulali falcilmu cilmigu dirun naaficun fii xaddihi wakhudx bixaddi watrug qimdahu fanasru maqrunu rajaa'i bixaddihi fanasru guusha maqruunu raxa rajaa bixaddihi sayfka yacnii afkiisa ayaa guusha iyo wax walba ku jira kullu caynin baakiyatun yowma alqiyaamati ilaa talaatata mnawga caynun bakat min khashyat illaah wa caynun ghadat can maxaarim illaah wa caynun xarasat fii sabiili illahi bnawgir calayhi salaatu wasalaam saddexa eh, qof indhahoodu aakhire ma ooyaan cayn ilaahay dartii u iyo cayn ka laabatay maxaarimta ilaahay iyo cayn fii sabiililaahi dhufays u gasho ilaalis asuyuufa waa maxay mafaatiixu ljannati jannada furayaasheeda waa seefta wey ida altaqa sayfaani fii sabiiliillaahi yacnii maaragtay laba sayf fii sabiilillahi markay ku kulmaan allaahu akbar eh, yani maaragtay arisqu taxta dilli sayfa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka helo jannada markuu dhinto uu jihaadka ku dhinta ilaahay baa qur-aankiisa ku sheega bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun bal axyaaun cinda rabbihim walaakin laa tashcuruun soo maaha sidaasoo kaleeta markay maalintii eh, uxud eh, ay dhinteen saxaabadii beder uxud baan rabaa uxud markay dhinteen ayaa ilaahay baa la hadlay wara'a sataar buu dadka kala hadlaa ilaahay foolka fool ayaga foolka fool baa loola hadla waxaa layidhi maxaad rabtaan waxay dhaheen adduunka lagu celiyo jihaadkii aan soo gallo hana la soo dilo waxay dhaheen qof soo dhintay adduunka kuma laabtee sunnada kowniga ilaahay ka mid maa maxaad kaloo codsanaysaan waxay dhaheen dadka naga dambeeye fariin naga gaarsiiy farriintii buu ilaahay qur-aanka ku soo sheegay oo ilaahay subxaanu farxiina bimaa aataahum allah min fadli wayastabshiruuna biladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim allaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun haye ilaa aakhiriha farriintii wayna soo gaarsiiyeen weliba jaabir buu nabiga isagoo walbaharsan u sheegay yidhi aabbaha wuxuu ku jiraa foolka fool dadku ilahay ola hadlay arwaaxuhum fii xawaasili tuyuur shimbira cagaaran gulguluhood baa la geliyaa ruuxdooda tasraxu waxay soo daaqdaa fii ashjaari aljannati taakulu min ayiha shaa'at meeshay doonta jannada ka soo daaqdaa uma ta'tii ilaa qanaadiila qandiyo carshiga ka soo laadlaada mucallaqatin taxta alcarsh carshiga hoostiisa qandiya ku yaalla habeenka usoo shimbiro cagaaran gulgulahood baa la geliyaa iyo xawaasishooda iyo doobahooda markaasay jannada meesha rama ka soo daaqaan markaasaa lagu soo celiyaa maxaan ku dhahaa sheega eesh maxaa lagu soo celiyaa waxaa lagu soo celiyaa qandigaas habeen soo dhalmaa maalintana jannada daaqaan taasaa loo jeedaa marka iyadaha wey waa yahay laa yaduru alfadla fadliga ma dhibo qaala annaadimu raximahu allahu tacaala laa yaduru ma dhibo alfadla fadliga iyo dheeraadka iyo derajada ilaahay ku siiya raganimada iyo dadnimada iyo agaalsanaanta iyo habsanaanta iqlaalan waxyaraan kamaa sida laa yaduru uusan u dhibin ashamsa qoraxda idbaaqu tafali casarliiqa cawaweerteeda iyo guduudkeeda qoraxda suusan dhib ugu yeelanin qofka wanaagsan ee fadliga iyo dheeraad kalena ma dhiba weyn xubuka jacaylkaaga alowdaana waddamada aad jeceshahay waddankaagii iyo dhulkaagii iyo meeshaad ku dhalatay iyo xaafadahaaga aad jeceshahay caajizun caajiz weeye daahirun oo daahira ee fakhtarib qurbow talqa waad hele canil ahli ehelkaagii badalan badel baad heli yacnii faqtarib hurbow hee badalan talqaw aad la kulmi badalan wax kaaga badela canil ehel ehelkiiyo qaraabadiiyo reerkaad ka timide iska dhaqaaqoo meelaha iskaad wadaadku waxbuu caraabinayaa waayahay wuxuu ku yidhi laa yaduru horta ma dhibo alfadla iqlaalun kamaa laa yaduru shamsa itbaaqu dafali casarkii qoraxda yacnihii guduudka casarka qoraxda ma wax dhib u geystaa waxaa la yidhahdaa adafal baa la yidhaahdaa idmaaquna waa guduudka daboolkiisa wey markaa guduudka daboolkiisa qoraxda caddaan tahayd uu daboolo qoraxdu yacnihii cay kuma mudato nusqaan iyo hoosu dhac kuma mudato laa yaduru ma dhiba soo ma aha waxay la mid tahay buu leeya hoos bay noogu qorayahay majdi akhiiran wa majdi awalan sharacu washamsura daduxaa ka shamse fii tafali waa baxrulbasiid weye waxaan ugu tegi doonaa laamiyatulcajamka haddaan akhrin doonno ayuu beydkaasi awalka horuba kaga jiraaba majdii sharafkaygii akhiiran hadda iyo wa majdii sharafkaygii awalan waagii hore sharacun waa isku mid wey waa isku mid buuri sharafkayga waagii hore iyo hadda waa isku mid waagaan dhallinyaradu ah iyo hadda isku sharafun baan leh washamsu qoraxda ra'da duxaa yacnihii maxaan ku dhahaa ii sheeg qoraxda xilliga barqanka caddaanteed iyo werwarkeed iyo wa'deeda wa'deeda ka shamsi bay la mid tahay fi tafali cawaweer iyo guduud iyo liiq uu galay casargaabadka bay la mid tahay wey macnaheedu isku mid wey waa isku mid barqanka iyo casargaabadka waa qoraxun qoraxdii wataa sii dhacaysa qoraxdii wataa dhacdo la soo celin maayey ninu casar dhaafay baan cadaabuga yaabiyey inama almaru bicilmin culima laysa bilamwaali yaxwii cidama wakada alfaadlu ka risqin qusima laa yaduru alfadlu iqlaalun kama laa yaduru shamsa yudbaqu tafale inama in almaru shaksi wuxuu ku qimaysan bicilmin culima dadka wuu baray oo ku camal falay laysa maanin bilamwaali yaxwii cidaman waxa weeye maal iyo waxaasi micno male wakada alfadlu sawmaha ka risqin weeye qusima yacni maaragtay laa yaduru ma dhibo alfadla fadliga iqlaanu wax yaraan kamaa sida laa yaduru aysan u dhibayn ashamsa qoraxda idbaaqu dafali xubuka jacaylkaaga alowtaana waddamada aad jeceshahay buu yidhi sheekhu caajizun caajiz weeye daahirun oo daahira ayadana iska dayo bal mar meelaha ubaxnimaan dhulmalindhaaya male socod badan oo la socday waxbaa lagu fahmaa raganimadaada kusoo baxda caqligaa kugu kordha haddaad meelahaaga iska joogtid hadda waxaad noqonaysaa haweenka ninka maska ka dila baad noqonaysaa markaa idaawey taqarab cani lawdaani fi talabi lcula wasafir fa fi lasfaari khamsun fawaa'idi isala tuhamin waag hisabi maciishatin wacilmun wacilmun waaadabun wa suxbaatu majidii taqarab iska qurbow buu ku yidhi can ilawtaani wadamada iska marmar fii dalabi alculaa adoo wax sare raadinaya wa saafir saafirfa bil shan fawaaid baa ku jirte isaalatu hamin murugada kaa bixiyo urku taalada waktisaabu maciishatin waxunbaad soo eriya waxunbaad soo xangegebi waa laba wa cilmun cilmi baad iska wahaydi iyo wa aadaabun aadaab iyo wa maajidi iyo weliba saaxiibo fiican baad barane ayar iskaga tag meelahaago meelaha xubuka alawtaani cajsun hada wbilahi towfiiq wsal allahuma cala nabiyina mxamed l sl slm